الرحمن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وsلم عlى نبيina mحمد وعlى آlihi وصaxبihi وsلم أجمعين أmا bعd waxaan soo haynay kitaabkii ryaad الصاaلحين min kalaami سيد المرسلين للإmام النwوي رحimه الله taعالى qال الإmام النwوي رحimه الله عن أنس رضي الله عنه qاal kاna بن لأbي طلحة رضي الله عنه yشhتkي khرج أbو طلحة faqبض الصبي إلى آkhiri ma qاal waxaan ku dhex jirnay baabu sabri min kitaabi riyaad asaalixiin lilimaam annawowi raximah allahu tacaala wa can anasin radia allaahu canhu anas waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala waxa uu yidhi kaana bnun liabii dalxata wiil abu dalxa ou lahaa ou dhalay oo abu dalxa u sugnaaday radia allaahu canhu wuxuu ahaa yashtakii inuu xanuunsanayo fa kharaja abuu dalxata abuu dalxa waa baxay zayd bnu sahl ayaa la dhihi jiray al ansaari buu ahaa fakharaja abuu dalxata wuu tegey abuu dalxa fa qubida asabiyu cunuggii yaraa baa la oofsaday oo dhintay falamaa rajaca abuu dalxata abuu dalxa markuu soo laabtay uu soo galay qaala waxa uu yidhi maa facala bnii wiilkayga xaalkiisu waa sidee qaalat ummu sulaymin ummu sulaym waxay ku tidhi wahiya ummu sabiyi weeyaane wiilka hooyadiise cunugga dhintay hooyadiis weeyaane abuu dalxaana qabay ayb umu sulaym bintu milxaan weeyaan nacam waxa ay tiri marka wahiya ummu sabiyi wahiya ummu sabiyi waaye sabiga cunug yaraa hooyadiisay ahayde huwa askanu waxay tiri huwa isagu askanu maa kaana intuu ahaaday markuu ugu degan yahay oo ugu xasiloon yahay weeyaan huwa isagu askanu maa mar markuu ugu xasiloon yahay kaana oo ahaaday waay faqarabad waxay usoo dhoweysay ileyhi cashadii bay usoo dhoweysay yacnii cunugan markaanba ugu deganaansho badan yahay oo ugu xasiloonaansho badan yahay bay tiri ayb marka haddii uu dhintayda waa waxaa weeyaan cunug yarna uu ahaa hadda markaa unbaa marka dhibaatadii iyo hadda ma lagu arkayo fa qarabat ilayhi alcashaa'a cashadii bay usoo dhoweysay fatacashaa wuu casheeyey uma asaaba minhaa markaana wuu asiibay oo wuu u tegey falamaa faraqa markuu ka faaruq noqday qaalad waxa ay tiri waaru sabiya waaruu astura asabiya cunugii yaraa astura oo duuga hala duugay tiri falamaa asbaxa abuu dalxata abuu dalxa markuu waa beriistay uu soo toosay ataa rasuulallaahi buu u yimid sala allahu caleyh waali wasalam rasuulka fa akhbarahu wuu u sheegay fa qaala waxa uu yidhi acarastum alleyla habeenkiinan caawa a ah ma isu tagteen acarastum una bimacnaa waxaa weeyaan ma isu tagteen qaala nacam buu yidhi haa qaala waxa uu yidhi nabiga sal ll ly slam allaahuma baarik lahumaa ilaah u barakay habeenkoodan oo wax fiican fa waladat hulaaman bay dhashay wiil fa qaala lii abuu dalxa abuu dalxa wuxuu igu yidhi ixmilhu qaad xataa ta'tiya bihi nabiya sala allahu aleyh waali wasalama ilaa aad nebiga kala tegtid wabacatha macahu bitamaraatin wabacaa macahu wuxuuna la diray bitamaraatin timiro dhowr timir ah qaala amacahu shay-un nebiga marka cunugii yaraa baa loo geeyey yani waxaa weeyaan daabeenkaa markay isu tageen uur baa yeelatay cunug baa dhashay nacam cunugaas baa marka qisada marka xadaf oo jumli ah baa ku jira jumal jumlooyin fara badan baa la xadfay waa layska garanayaa markaasu wuxuu yidhi u cunugan marka cunugii baa loo geeyey timiran dhowr timirna anas buu u dhiibay fa qaala nebigu wuxuu yidhi amacahu shay-un cunugan waxma la socdaan qaala nacam buu yidhi ha tamaraatun dhowr timir ayaa maciisa ahaatay oon la wadnaa fa akhadaha nabiyu sala allahu aleyh waali wasalam nebiga waa qaatay famadaqahaa waa calaliyey uma akhadahaa wuu qaaday marka min fiihi afkiisuu ka soo qaaday fa jacalahaa wuxuu yeelay fii fi sabiyi sabiga afkiisiibuu yeelay oo taxniiq waxaa la yidhaha buu u sameeyeyo oo u taxniikiya dhanxanaga ayuu marka saa intuu timirtii inta calaliya rasuulka sal alla ly slam ayaa intuu soo bixiyey ayuu wuxuu ka marmariyey marka dhanxanaga korkiisa si uu u muudmuudsado ayb fajacalahaa fii fi sabiyi ayuu yeelay sabiga afkiisa ayuu yeelay uma markaa dabadeed xannakahu taxniig ayuu u sameeyey o dhan xanagiisa ku warwareejiyey korkiisa wa samaahu cabdallaahi buuna u bixiyey cabdullaahi buuna u bixiyey cabdullaahi bnu abi dalxa ayaa markaa la dhihi jiray ayb riwaayaadka xadiidku marka isaga isfafasirayaba nacam wa fii riwaayati lilbukhaariyi riwaaya bukhaari u qaala ibnu cuyayna ibnu cuyeyna wuxuu yidhi fa qaala rajulu min alansaari nin ansaarta ka mid ah baa wuxuu yidhi fara'aytu waxaan arkay tiscata awlaadin sagaal wiil kulluhum dhammaantood qad qara'u lqur'aana oo dhammaantood ay qur'aankii wada barteen de qofka qur-aanka waa akhriyey marka layidhaha curfiga selafka waa fahmay waay macnuhu nacam qur-aankiina waa xifdiyey waana fahmay macnihiisi kulluhum qad qara'u lqur'aana ay qur'aanku wada akhriyeen yacnii min awlaadi cabdillaahi cabdillaahigaas ilmihiisa ah ayuu u jeedaa almawluudi ee la dhalay cabdullaahiga markaa la dhalay ee nebiga u ducadiisa ku dhashay ee nebiga taxniiga u sameeyey wuxuu dhalay marka eh, sagaal wiil oo qur-aanka wada wada akhrisay isxaaq bnu cabdillaahi bin abi dalxa ka mida aad axaadiista u weriye anas uga weriye ayb kutubulxadiid aada loogu arko wa fii riwaayatin limuslimin riwaayada muslim waxay leedahay maata bnun liabi dalxata wiil abuu dalxa ou dhalay baa dhinto min ummi sulaym min ummi sulaym ummu sulaym xaggeeda uga ahaaday oo iyada u dhashay fa qaalat liahlihaa dadkeediiba waxay ku tiri ummu sulaym laa tuxaditduu ha u sheeginina abaa dalxata abuu dalxa bibnihi wiilkiis ha uga sheekaynina ha u sheeginina nacam xataa akuuna ana ilaa aniga ka ahaanayo uxadiduhu inaan u sheegayo ilaan aniga uga sheegay cidna yaanay u sheegin nacam ayb way sabarsiinaysaa marka fa jaa'a waa yimid faqarabat ileyhi cashaa'an bay usoo soo dhoweysay fa akala wa shariba wou cunay waana cabay huma tasannacad lahu waa isku sansamaysay oo waa isku hagaajisay axsana maa kaanad siday ahayd sida ugu wanaagga badan tasannacu ay isugu sansamay jirtay qabla daalika markaa ka hor say markaa isugu yacni hagaajin jirtay si ka wanaagsan oo kaga iska hagaajin badan iyo isku hagaajisay fa waqaca bihaa wuu ku dhacay kinaaya waxaa weeyaan waa jimaacay falamaa an ra'ad markay aragtay annahu qad shabica inuu markaa uu dhergey oo markaa safar iyo buu ka yimid baahidii markaa ay baahidii iyo wixii ka go-een wa asaaba minha uu asiibay iyadiina ay ogaatay qaalad waxay tidhi yaa abaa dalxa abuu dalxow ara'ayta bal ii sheeg low anna qowman qolo haddii acaaruu ay caariyo siiyaan caariyatahum caariyadooda ahla beytin reer hadday qolo tabal caaro u siiso qolo kale wax fadalabuu caariyatahum qoladii caariyada iyo tabalcaarada dhiibtayna fa dalabuu ay dalbadaan caariyatahum caariyadoodii alahum kuwan caariyada la siiyey ee la tabalcaareeyey ma leeyihiin an yamnacuuhaa inay u diidaan caariyadii qole hadday qole wax siiso tabalcaare ay wax u siiso qoladii wax bixisa markay u baahdaan shaygooda waruxaygii sii muu diidi karaan bay tiri nacam oo ma leeyihiin inay ka manciyaan qaala laa buu yidhi maya fa qaalad markaas waxay tiri faxtasib marka haddaba ajar tirso eh, ibnaka faxtasib ibnaka wiilkaaga marka ajar tirso oo ku ajar tirso ku sabar waa dhintay marka weyaan nacam qaala faqadiba ou carooday marka nacam hab aad u cajiib badan bay marka ugu sheegtay nacam oo isagiina marka nafsadiisiina aad iyo aad ugu yacni qancin badan marka waxay tusaysaa yacni caqligeeda iyo yacni iyo eh, iyo iyo diinteeda iyo go-aankeeda iyo sida uu yahay yay tusaysaa nacam faqadiba marka wou carooday huma qaala markaasu wuxuu yidhi taragtinii waad iga tagtay xataa idaa taladaktu markaan wasaqoobay xataa idaa goortii taladaktu aan wasaqoobay yacni junub aan noqday buu ka wadan isku janaabadii marka uma markaa dabadeed ayaad akhbirtinii aad ii sheegtay ybibnii eh, huma markaa dabadeed baad akhbirtinii ii sheegtay bibnii wiilkeyga markaa kadib baad ii sheegtay markaan yani sidaa noqday faindalaqa waa tegey xataa ataa rasuulallahi sal ly slam ilaa uu rasuulka kaga yimid fa akhbarahu oo u sheegay bimaa kaana wixii ahaaday fa qaala waxa yidhi wakaana rasuulullahi anas fa qaala rasuululahi sal ly slam rasuulku wuxuu yidhi baaraka allaahu lakumaa fii leylatikumaa habeenkiinan allah idiin barakeeyo qaala faxamalad markaa way uuraysatay umu sulaym qaala wa kaana rasuulullahi sal ly slam rasuulku wuxuu ahaa fii safarin safar wahiya iyaduna macahu waa la socotay oo dabcan marka waxaa la jira abu dalxana waa la jiraa nacam wa kaana rasuulu llaahi sala allahu aleyh ali wasalam rasuulkuna wuxuu ahaa idaa ata almadiinata madiina haddii uu imaanayo min safarin oo ka imaanayo safar laa yatruquhaa ma guuraynaynin duruuqan guurayn habeen ma soo guuraynaynin ma soo gelaynin yani laa yatruquhaa midaan soo habeen gelaynin buu ahaa duruuqan yani habeengelista oo yacnii markuu madiine soo gelayo habeen ma soo geli jirin to banaanadeeda barya ayuu maalinkii soo geli jiray fadanow min almadiinati madiine ayay kusoo dhowaadeen fa darabahaa waxaa qabtay almakhaadu fooshii baa qabatay faxtabasa calayha waa ku xabismay abuudalxata abuudalxa waa kaa abuudalxa marka u xabismay iyada oo yacni inuu la joogo wandalaqa rasuulullahi sal ll slam rasuulkiina waa tegey qaala waxau yidhi anas yaquulu abuudalxa abuudalxa wuxuu leeyahay innaka la taclamu yaa rabbi rabbiyo waad og tahay annahu yucjibunii inuu cajab gelin jiray an akhruja inaan baxo maca rasuulillaahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka maciisa idaa kharaja markau baxo wa adkhula inaan gala macahu madiina inaan nebiga la galo maciisa idaa dakhala markuu galaayo ilaahu taa waa ogtaha inay arrinta ay farax gelinayso waqad ixtabastu bimaa taraa waqad ixtabastu waxaanan ku xabismay bimaa taraa waxaan aad u jeedid baan ku xabismay nacam waqad ixtabastu waxaan ku xabismay bimaa taraa waxaan aad arkayso ayaan ku xabismay taquulu ummu sulaym ummu sulaym waxay leedahay yaa abaa dalxa abuu dalxow maa ajidu aladii kuntu ajid wixii aan helayoon dareemaayo hadda ma dareemayo ma helaayo xanuunki waa idaayey in indaliq soco fandalaqnaa waa tagnay wa darabaha almaqaadu fooshii baa qabatay xiina qadimaha markay soo galeen fa waladat ghulaaman bay dhashay fa qaalat lii ummii hooyaday waxay igu tiri buu yidhi yaa anasu anasow anas marka umu suleyma ayaa dhashay laakiin uma dhalin abu dalxa uma dhalin nacam oo anas ibnu maaliga layraa marka abu dalxa marka anas adeerkiis oo kale waa hooyadiis ayuu qabay nacam fa qaalat lii ummii waxay igu tiri yaa anas anasow laa yurdicuhu axadun axad ma nuujinaayo xataa taqduwa bihi ilaa aad kala kalahdo calaa rasuulillahi sala alla ly slam rasuulka falamaa asbaxa markuu waa beriistay ixtamalathu ixtamaltuhu waan xambaarsaday buu yidhi fandalaqtu bihi ilaa rasuulillahi baan la tegey sala allahu aleyh waali wasalama wadakara tamaama alxadiidi buu sheegay markaa marka waxaa laga qaadanayaa xadiidkan sabarka iyo yacnii qofka in wanaag iyo si fiican iyo hab fiican qofkii yacnii loo sabarsiiyo umu suleym yacni caqligeeda iyo yacni diinteeda waxaa laga qaadanayaa sidoo kale dadka saalixiinta waxaa laga qaadanaya in asxaabta nebiga caleyhi salaatu wasalaam ilmahooda u taxniikin jiray u keeni jireen qofka in looga duceeyo oo yacnii yani rasuulka ducadiisa ahayd yacnii allah idiin barakeeyo habeenkiinan iyo taxniigu isaga marka nebiga kuma khaas ahay culammada in badan badanoo kamida ay leeyihiin marka ilmaha waa loo taxniikin karaa taxniiggaasuna marka in waxa ugu horeeya cunuga uu timir inta loo calaliyo markaa wax laga soo qaado dhanxaniga sidaa loo marmariyay marka nacam marka dadka saalixiintae qofka laysle qof laysleeyahy wanaag iyo fiican buu leeyahay ducadiisana way anfacaysaa yaa waxaa bannaan in eh, laga laga dalbo taxniigaas inuu u sameeyo ilmaha wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalama qaal layse shadiidu midka xooga badan ma aha bisuracati yacnii kuwa wax legda ma aha nacam ayb oo yacnii xoogga iyo awoodda legdinta qofka ku dheer ma aha inama shadiidu qofka daran ee adag ee xoogga leh alladii midka weeyaan yemliku nafsahu nafsadiisa hananaayo cinda alqadabi carada agteeda midka markuu xanaaqa nafsadiisa qaba karan kaasaa shadiid la yidhaahda muttafaqun calayhi wasuracatu bidami saadi wa fatxi iraa'i weeyaan asuraca wa asluhu cinda alcarabi man yasracu annaasa kahiiran ninka aad dadka u legdo weyaan nacam marka laysa shadiidu kan adag oo darana xoog gale ma aha bisuracati kuwa wax legdo midka wax legdanka badan ma aha inama shadiidu alladii midka weyaan yamliku nafsahu nafsadiisa celin karo hanan karo awood u leh cinda alghadabi kolkay carada agteeda nacam kolka carada agteeda yani midka wax qaban karo nacam kaasaa marka shadiid ah weliba xadiidkan waxay ku timid yani maxaa yaad ku tirisaan shadiid inuu nebigu yiri sal alla ly slam markaasay waxay yidhaahdeen shadiid annaga waxaanu ku tirnaa ninka aan la legdinba maya buu yidhi nacam midka naftiisa hanan kara shadiid ayb wa can sulaymaana bni surad radia allaahu canhu qaal kuntu waxaan ahaa buu yidhi sulaymaan jaalisan mid fadhiya ayaan ahaa buu yidhi maca nabiy sal ly slam nabiga maciise nabigaan la fadhiyey wa rajulaani walxaal rajulaani laba ninna yastabaani ay iscaynayaan iscaayayaan wa axaduhumaa midkoodna qad ixmara ou guduutay wejhu wejigiisa uu guduutay ad bay isu caynayan markaasaa midkood wejiga uu ka guduutay wantafaqad ay barartay owdaajuhu xididadiisa nacam xididadiisaas yani eh, xowlmariidyada ay barareen fa qaala rasuulullahi sal ly slam rasuulku waxau yidhi innii la aclamu kalimatan baan anigu ogaha kelmad low qaalahaa haddii uu yidhaahdo ladahaba canhu maa yejid waxa uu dareemayo oo dhan ay ka tegayaan low qaala hadduu dhaho acuudu billaahi min ashaydaani arajiim dahaba canhu maa yajid waxa uu helayo waa ka tegayaa fa qaaluu lahu waxay ku dhaheen ina annabiya sala allahu aleyh waali wasalama qaal nebigu wuxuu yidhi tacawad billahi min ashaydaani rajiim buu ku yidhi war rasuulka wuxuu ku yidhi shaydaan ilaahay ka magan gal sidaabaaba lagu ayaa nebigu ku nacam riwaaya waxay leedahay markii sidaa la yidhi baa wuxuu yidhi inii lastu majnuunan anu ma waalinayo yidhi nacam ayb marka xanaaqiba aad uga batay nacam ma waalni buu yiri marka saasuu dhahay waxaa laga qaadanaa marka xadiidka asbaabaha yacni eh, carada oo kale qofku yacni hadday ku dhacdo ee caradii ay timaado waxyaabaha laysaga dafciyo carada waxyaabaha laysaga dafciyo laysaga riixo waxaa ugu muhiimsan isticaadada acuudu billahi min ashaytaan arajiim maxaa yeele shaydaana yacni acmaasha acmaashiisa inay socotoo la fuliyo ayuu rabaa acuudu billahi min ashaytaan arajiim kadibna markaas eh, ama haddii uu fadhiyana inuu istaago ah, hadduu istaaganaan inuu fadhiyo u fadhiisto haddii kale yani inuu weyse qaato waxyaaba fara badan aathaar badan baa siyaabahaas tilmaamaysa wacan eh, mucaadi bni anasin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh ali wasalama qaal man kadama haydan man kadama qofkii caburiyo haydan caraq qofkii caburiyo wahuwa isaga oo qaadirun awooda calaa an yunafidahu calaa an yunfidahu inuu fuliyo dacaahu allaahu ilaahay baa u yeedha subxaanahu wa tacaala calaa ru'uusi alkhalaa'iqi khalqiga dhexdooda ayaa loogaga yeedhaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha xataa yukhayirahu ilaa uu kaga khiyaar geliya ilaahay uu ka dooransiiyo min alxuuri alciini xuurilciinta maa shaaa waxuu doono rawaahu abu daawuuda watirmidiy wa qaala xadiidun xasan xadiidkanna marka waxa uu tilmaamayaa kadmu lgeyd carada in la demiyo qofka uu caburiyo waxayna ka mid tahay waxyaabaha dadka ilaahay u ammaanay jannada iyo dadka u tartamo mutaqiinta waxyaabaha uu ku ammaanay bay ku jirtaa walkaadimiina algeyd carada qofka deminayana waa midda uu fulin kara nacam caro oo awood u leeyahay macnaha wax uu caradiisa ku halley karo ama uu ku yacni isagoo qofkiiba maqdiro iyo awood leh yaa iska caradii buudamiye waa iska dhaafay ajrigu markaasuu ku jiraa laakiin qofka hadduu awood awood haddaanu haynin yacni wixii uunan fulin karin caradiisa marka waxaa weyan deminta uu damiyaa wax saas macno u badan ma samaynaysa waa cinda almaqdira qofkii wixii samay karo wax hallay karo wax fulin karo haddana inuu yacni ilaahay dartiis uga joogo nacam ayb rawaahu abu daawuuda watirmidiy wa qaala xadiidun xasan wacan abi hurayrata radia allaahu canhu ana rajulan qaala linabiy sal ly salam nin baa nebiga wuxuu ku yidhi awsini iyo dardaaran qaala laa taqdab waana badneed asxaabta rasuulka carada aad iyo aa yacni waxaan jeedaa dardaaranka nebiga aaday uga dalba jireen xadiidka cirbaad bni saariya kan waa ku jirtaa nebigana kuwana asaa la soo doona jira kuwana waa ka dalba jireen nacam aaday ugu fara badan tahay nin baa marka nebigu yimi sal ll ly slam markaas wuxuu yidhi owsini iyo dardaaran qaala laa taqdab buu yidhi caroonin laba macnaa lagu fasiray laa taqdab macno waxaa weeyaan awalan yacni macnuhu maahan yacni caro dhanba yaysan kaa imaanin bani aadamka waa ka imaanaysaa carada taa iyadu maahan culamada saasay ibnu rajab saasuu saasuu leeyahay ee macnuhu waxaa weeyaan laba un nacam laa taqdab macnaha waxay tahay hadaad carooto ha fulinin caradii nacam oo iyadii yacni ha ku camal falin oo ha fulinin macnaha labaad waxaa weeyaan ee laa taqdab bimacnaa yani asbaabaha aad adiga kaga dheeraan karta kaga dheeraaw labadaas macnaa ku jirta faradada miraaran dhowr jeer buu ku celceliyey qaala laa taqdab buu yidhi rawaahu lbukhaariyu wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wali wasalam maa yazaalu albalaa'u bilmu'mini waalmu'minati fii nafsihi wa waladihi wa maalih xataa yalqa allaha tacaala wamaa calayhi khatii'a maa yazaalu lbalaa'u balada zuuli mayso ka zuuli mayso bilmu'mini mu'minka waalmu'minati haweeneyda mu'minadda ah fii nafsihi nafsadiisa dhexdeeda balada ah wa waladihi ilmihiisa ah wa maalihi maalkiisa dhexdiisa ah xataa yalqa allaaha ilaa uu alla kala kulmo tacaalaa sarreeye waalxaal iyadoo maa caleyhi korkiisa aynan ahayn khadii'atun wax gef ahba balada ka zuuli maysa balaayada qofka mu'minkaa inay iyo mu'minaddaa inay balada yacni naftooda iyo maalkooda iyo ilmahooda ku dhacayso ka zuuli maysa inay asiibaysa ilaa ay alla kala kulmaan iyagoo wax khadiyaa gefba aan lahaynba wax dembiyaba iyagoo markaa aan lahaynoo marka ay fudud yihiin aakhira markaa sidaas nacan rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasanun saxiixun buu yidhi naam وعn iبn cabاasi radي الlه canهma qaal qadima cuyaynة bnu xisnin cuyaynat bnu xisnin الfazari ayaa soo galay fanazla cala bni akhiihi fanazla wuxuu kusoo degay cala bni akhiihi walaalkiis wiilkiisii yacnii inan oo adeer u ahaa ayuu kusoo degay oo walaalkii uu dhalay alxuri bni qays xur bnu qays la dhihi jiray wa kaana xur wuxuu ka mid ahaa wa kaana yani ismu kaanaha waxaa weya alxur bnu qays wa kaana wuxuu ahaa huwa xuru bnu qays min annafari dadkiibuu ka mid aha jamaacadii alladiina kuwaas oo yudniihim cumaru cumar uu dhoweyn jiray radia allahu canhu wa kaana alquraa'u dadka qur'aanka akhriyey yaqaana waxay ahaayeen asxaaba majlisi cumar cumar majliskiisa dadkee eh, asxaabtiisay ahaayeen wa mushaawaratihi iyo dadka uu la tashtay ahaayeen kuhuulan kaanuu garmadow ahaadeena ow amase shubaanan ama kuwa dhallinyaro ah waxay doonaanba ha ahaadaan nacam garmadowgu waa afartan jir shaabkuna marka waxaa weya waa labaatan jir iyo sideed toban jir iyo meelahaas wa nacam ayb marka ama shaab ha ahaado ama ha ahaado yacnii kahli garmadow ha ahaadee waxaa weeyaan waxay ahaayeen dadka cumar ou la tashta dadkaana nacam xadiidka marka waxaa wey intaa waxaad garanay marka xuru bnu qays nin dhallinyarow ahaa cumar baana dadka u dhawey jiro ahaa majliska cumarna quraa'daa ahmiyad ku lahayd iyo mudnaan nacam marka dadka in mudnaanta lagu siiyo say diinta u kala yaqaanaan laa siyamaa qur-aanka weliba nacam maxaa yeeley qur-aanku culumtao dhan isagaa asal u ah qofkan isaga baraninoon aqooninna waxba cilmi kama yaqaano maxaa yeele umulculuum isaga ah marka nebigana waa qiimey jira wuxuu yidhi umu lqawma aqra'uhum likitaab illah dadka waxaa tujinaya ka ugu qur-aan akhris badan oo ugu aqoon badan qur-aanka yani uxud markuu dadka duugayo nebiga caleyh salaatu wasalaamna ayuhuma akharu akhdan lilqur'aan buu dhahay cumar markii loo sheegay ninkii ibni abza maka yani caamilkii eh, caamilka uga ahaa markii loo sheegay yaad uga soo tagtay nin mawlo dadka maa mawlo uga soo tagtay yaa amiir almu'miniin inahu qad qara'a alqur'aan buu yidhi qur-aankii buu akhriyey carafa alfaraa'id markaasuu wuxuu yidhi in allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman yadacu bihi aakhariin ayb laakiin haddii qofka majliskiisuba ay kaba dheeraa ay ka dheer yihiinba xiriirba uusan la lahayn dadka yacni qur-aanka yaqaani dadka diinka yaqaano yaa toosinaya marka hadduu qaldaman qof kastana waxaa weeyaan dadka weliba laasima talada haayo laabudda laba bidaano unbay leeyihiin bidaanatu suu saaxiibo xun oo xumaanta faraayo iyo bidaanatu khayrin oo khayr farayso nacam markaasuu nebiga wuxuu yihi walmacsuumu man casamahu allah macsuumna waa qofka ilaahay dhowrowa cumar marka wuxuu ku dadaali jiray marka dadkaas da iyo keliya kuma feeri jirin ibnu cabaas oo kalea ka mid ah ragga weliba aad uu ula tasha jiray cumar xataa arrimo waaweyn oo masiiriyu kala tashay jiray cabdullaahi bnu cabaas oo ay ka mid tahay markii cumar uu isagoo xajkii joogo ayuu cumar wuxuu damcay laba ninba wax ka maqmaqlay wallahi hadduu cumar dhinto anuu hebelan la mubaayacoonayo mid kaleo dha may anuu hebelan la mubaayacoonayo waa niman iyagu marka wax iska samaysanayo maogtee markaasuu cumar wuxuu yidhi markuu warkaas maqlay maanta waa ka dhexkacaa dadka waxbaana ka sheegi doonaa buu yidhi arrinkaas iyo arrinkaas markaasa ibnu cabaas daayu yiri waxba ka sheegin maxaa yeeley xajku wuxuu kulminayo yiri dad kastuu yiri dad reebaadiyaa soo xajinaya dad waxaa soo xajinaya waxgarada dad kastoo xajkii kulminaya nacam iska daa buu yidhi ee markaad tagtoo yidhi daaru lmuhaajiriina waalansaar madiine uga hadaluu yidhi nacam oo waxaad uga hadashaa buu yidhi madiine uga hadal markaad tagto ilaa madiina iyadaa dad culamaa iyo muhaajiriin iyo ansaar leh joogaan iyagiina waa qiimay karaan marka xaaladaha nacam marka fiiri talada uu siinayo isagoo nin dhallinyaro ah weliba iyo isagoo marka nin dhallinyaro ah ayuu taladaas siinaa qofka sidii qofka sidii uu ku barbaaro iyo sida lagu koriyo iyo dadka uu la saaxiibo iyo waxa uu barto unba wax ku yahay ee da hadday toddobaatan sano uu jirana dad xun uu ku dhex karo caqlina ukor ma u kordhaayo sida dadkan aan arkayno oo kale u noqona caqlina u kordhi maayo cilmina uma kordhayo nacam ninka yar hadduu bii'o fiican kusoo baro karo ku barbaarana de caqli iyo waxbaa u kordhaya nacam nacam marka eh, saasay ahayn marka dadkaasi kuhuulan kaanuu kaanuu ah, yani ahaadeena kuhuulan kuwa germadoowa ow shubaanan ama dhallinyaro ahdeena fa qaala cuyeynatu cuyeynatu bni xisnin ayaa marka wuxuu yidhi libni akhiihi wiilkuu adeerka u ahaa ee cumar dadkii oo la tisha jira ka mid ahaa yabna akhii adeer laka wejhun wejbaad weji baad ku leedaha cinda hada alamiiri ninkan amiirkan cumar buu ka wadaaye cumar buu ka wadaay eh, wuxuu yidhi eh, weji baad ku leedahay amiirkan agtiisa eh, fasta'din lii calayhi iiga soo idin dalbo fasta'din lii iiga soo idin qaad iiga soo fasax qaad caleyhi isaga iiga soo fasax qaad fasta'dana waa ka fasax qaatay cumar buu ka idin dalbaday faadina lahu cumaru cumar waa uu idmay falamaa dakhala markuu soo galay fa qaala wuxuu yidhi cuyeyna hii yabna alkhadaab buu yidhi hiih qof dhiga ma jira hii mau ku dhigaa mase hiih hii yabna alkhadaab ayb marka hii waxaa weya waa kelimad uu leeyahay eh, ayb nacam wuxuu dhigayaa kaas ayb ma ma sheegay hiih nusakda qaarsaas inay dhigi jireen hiih yabna alkhaaab marka waxaa weya waa kelmad ee nin eed tirsanayo oo ku hadalka ku yani qofka marka la rabo in la baraarujiyo ama eed laga tirsanaya la isticmaalaa nacam hiih yabna alkhadaab marka waxay yidhaahdaan danin kitaabka yani culamada kitaabkan marka may laqbeynayn meeshaan oo kale wuxuu dhihi jiray sheekh inoo akhrinayo yani hiih yabna alkhadaab hiih waxay ka taagantah u dhihi jiray aadaa le aadaa nacam meelahan marka aada koonfurta ah looga yaqaana mar hadu waa kelimad un tambiih oo ku jira yacni waxaa weeyaan waa nin eed tirsanayo nin eed tirsanayo hii yabna alkhadaab fawallaahi baan ku dhaartee maa tucdiina aljazla maa tucdiina nama siisid annaga aljazla wax weyn nama siisid uu yiri nacam walaa taxkumu fiina bilcadli cadaaladna naguma xukuntid yiri dhexdeenna marka cumar buu cadaalad darro ka tirsanaa horena waxaan usoo marnay rasuulka inuu nin ku eedeeyey cadaalad darro dadkan marka aadooda lagama baxo waa hortaada looga socdaa naca falamaa danaca marka saa buu yidhi faqadiba cumaru cumar waa xanaaqay radia allaahu canhu wou carooday cumar famacnam xataa hama ilaa uu ku hamiyeyba an yuuqica inuu ku dhaco bihi isaga faqaala lahu lxuru nacam ilaa uu ku hamiyeyba inuu ku dhaco ninkaa wax ku dhufto fa qaala lahu lxur xuru bnu qays baa marka wuxuu ku yidhi amiir almu'miniin in allaha tacaala alla qaala linabiyihi nabigiisa wuxuu ku yidhi sala allahu aleyh waali wasalam khudi alcafwa waamur bilcurfi wa acrid can iljaahiliin khudi alcafwa cafiska qaado wamur bilcurfi waxa wanaagsanna far wa acrid can aljaahiliin jaahiliintana iskaga tago iskaga jeeso wa ina haadaa kanina min aljaahiliin uu ka mid yahay nacam ninkan odagaana jaahiliinta ka mid yahay buu yiri nacam iska dhaaf u yidhi marka wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi marka raawigii maa jaawasahaa cumaru cumar ma gudbin xiina markii talaa ou akhriyey xuru bnu qays haa aayadda markuu akhriyey nacam ma gudbin markii aayadda waa xanaaqay inuu ku dhaco garaaco damca nacam aayaddii markii lagu akhriyey maba gudbinba bes meeshuu ku joogsaday nacam ayb wa kaana cumar wuxuu ahaa waqaafan mid istaagid badan calaa cinda kitaabillahi ilahi kitaabkiisa agtiisa nacam aayadda haddii lagu akhriya si kastuu yahay waa istaagi jire wa kaana waqaafan cinda kitaabi illahi tacaala rawahu lbukhaariyu xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa marka kitaabka marka asbaabaha qofka yani isku celiyo marka <clears throat> cumar aayadan waa yaqaana khudi ilcafwa wamur bilcurfi waa garanaya dabcan laakiin in la xasuusiya u baahan yahay nacam qofka marka waxa u keensadayna dadkan qur-aanka yaqaanba waa intaas nacam oo markay arin timaadaba yani inay aayaddii u sheegaan markaas nacam isaguna diyaar wuxuu u yahay aayaddii inuu markiiba u yeelo nacam ayb marka saasay ku fiican tahay dadka wanaagsan marka inuu qofka la saaxiibaba nacam ayb oo ay ugu kaalmeeyaan marka khayrka i wanaagga rawahu lbukhaariy wa ibni mascuudin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalama qaal nebigu waxau yidhi innahaa satakuunu waxaa ahaan doonta bacdii aniga gadaashay atharatun sadbursi inahaa satakuunu waxaa ahaan doona bacdii gadaashay atharatun athara sadbursiga ayaa la yidhahdaa nacam oo yacni waxaa weeyaan qeybtaadii wax ka badan inaad qaadato nacam ayb oo dadka kasad badsato nacam marka waa khalad taasna nacam ayb wixii adiga lagu qoondeeyo oo aad qeybta ku leedahay qaado ha ka badsanin nacam marka mararka qaar waxaa dhacaysa qofkii madax baa laga dhigaa xoolihii baa loo dhiibaa dadka wax badanoo iska daldalana sadbursiya laydhaha markaas oo kale innahaa satakuunu bacdii gadaashay waxaa ahaan doonta atharatun sadbursi iyo wa umuurun arrimo tunkiruunaha aada inkiraysaan oad la yaabaysaan yacni qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahiyow famaa ta'murunaa maxaadna faraysaa marka weliba ansaartowsaan ku yidhi nebiga raggi soo halgamay oo yacnii nebiga soo dhoweeyey oo diinta ku soo dadaalay ayuu wuxuu ku yidhi waa la idinka sadbursan doonaa nacam ile madaxda badanaa ma ogtahy al min quraysh madaxda inay quraysh laga laga qabto laga doorte weyaan marka idinkoo sidaas oo hadda yacni ansaar ah waxaa laga yaabaa in sadbursi idinku dhaco dad xoogaa wixiini ay qaataan khulafaa uraashidiin ma ahan dabcan iyo asxaabtii waaweyneed ma ma ahan asxaabta nacam waxaa nebigu ka hadlaa waxaa weeyaan umaradii ka dambeysa nacam wuxuu yidhi marka nacam maxaadna amraysaa bay dhaheen marka talada nebigay ka qaadanayan hadday saas dhacdo waa cuduruu sheegay moogtaa nebiga sal ll ly slam daawadiiay marka rabaan cudurkana sidiisa maanta dhan cudurka waxaa fiican in la ogaado uma daawadiisana in sharciga laga ogaado nacam saasaa fiican haddii cudurka keliya laga sheekeeyo laga sheekeeyo laga sheekeeyo waxa ma taraysa daawadiisana aan la ogeynin mogta ama aan la famaa ta'murunaa maxaadna faraysaa qaala waxau yidhi tu waxaad idinku gudanaysaan alxaqa aladii calaykum xaqa la idinku leeyahay tu-aduuna waxaad gudanaysaan alxaqa xaqa alladii kaas oo calaykum korkiina abaad gudanaysaan wa tas'aluuna allaha allaad weydiisanaysaan alladii lakum idinka kan aad leedihiin xaqiina soo ma garanin xaqa la idinku leeyahay idinka iska guda kiinana ilaahay weydiista nacam soo ma garanin marka dadka madaxda a waxyaabahaasoo kale in lagula dagaala maba banaanaba nacam xoolahow dhacaa iyo waxaasuu sameeyaa iyo yacnii haddii in allaale inta yacni islaamnimadiisu ay sugantaha muslimba inta uu yahay waxaa weeyaan in lagu baxo ma banaana mar haddaba muslimka si kastoo muslim u yahay haddou adiga ku dhaco xoolahaaga dhaco kii aad lahaydoo dowladda aad yacni aad ku lahayd oo kaa qaato waxaas inaan loo duduminin mushkilada kaloo ka imaanaysa ka badan soo ma garanin walidaalika marka wuxuu yidhi wain jalada dahraka iska sabar buu dhahay nabiga sal alla ly slam wain akhada maalaka wajalada dahraka maalkaaga ha kaa qaato dhabarkana ha kaa garaaca haddii la doono sheekhulislaam ibnu teymiya wuxuu yidhahdaa nufuusta waxaa ku beeran qofka xaqiisa inuu helow jecelyaha qof walba nacam thaaniyan haddana qof isaga lamida inuu xaqiisii ka qaato ma fiirsan karo qofka bani aadamka waa arrin dadka yacni ku jira waay sharcigu marka laakiin wuxuu fiiriyey marka sharcigu wuxuu milicsaday kan maadaama ninkan uu kursi ku fadhiyo hadda madax uu yahay haddii lala dagaalo mushkiladii waxay ku soo noqonaya un dadkii muslimiinta ahayd n muslimiinta ahaa nabadgelyadiina waa dhume dariiqiina waxaa weeyaan marka waa dhumaya dariiqii baa hallaabaya nabadgelyadii baa xumaanayso ummaddii dhammaay marka waxay noqona cadowgeediina waa ku sallid maa xataa nacam ilaa ummad markay wada jirto xataa ada xumaan haddii la doono haba ku jirtee way karoon yihiin marka ay kala tafakukaan oo ay kala tagaan soo ma garan marka waxyaabahaas oo dhan macaanidaasa marka ku jirto saas oo marka khuruujku xaaraam u yahay nacam ayb adilana kusoo aroortay khuruujku xaaraannimadiisu ma ahan yacnii wax isaga laabanaya ijtihaad u noqonayo maa nusuusaa kusoo aroortay nacam laakiin nusuus hala khuruujo dhahaysa lama haayo nacam soo ma garan marka taana markamarka inta allaale inta maal iyo wax lamida la joogo iyo hebelow iga dilay intaasuu iga yeelay iyo kanuu igu sameeyey iyo waxaa ka weyn yani maslaxada kale waxaa ka weyn yani dhibka kale dhibkan yani mafsadadan ta kale ta kalea ka weyn marka la qiimeeyo marka in mafsadada yar la qaato taasay keenaysaa marka nacam xaqaagana aduu ilaahay weydiiso mana aha in madaxda lagu jeclaa taa marka ay macnaheedu tahay madaxda lagu jeclaada ma aha baadilkooda ka fogaaw adig waxnaha ku jeclaanin nacam iyagii marka maxaa ku soo arooray axaadiis badan baa ku soo aroortay ninkii toban madax u noqdo ee khiyaano muxuu aakhira marka isaga sugaaya wax badan baa sugaaya muttafaqun caleyhi bukhaari iyo muslim baa xadiidkan isagana soo saarnay walatharatu alahara waxaa weya alinfiraadu la gooni noqosho bishayi lala gooni noqdo shay lagu gooni noqdo caman lagala gooni noqdo ruux lahu isagu oo u sugnaaday fiihi shaygaas xaqun oo ugu sugnaaday dhexdiisa shay dhexdiisa xaq qof eh, kule in lagala gooni noqdo oo adig aad gaar u qaadato qof kaloo aad kala gooni noqoto xaq isagana kuleh wa can abi yaxya usayd bni xudeyr radia allaahu canhu waxaa laga warinaya ana rajula min alansaar marka tacaaliimta diiniga yani haddaad fiiriso waxaa weeyaan de siyaasada sharciga ah yani waa cajiib fara waxaa ku arkaysaa yani siyaasa waxyi ku dhisan inay tahay oo siyaasaaara ku dhisan inaynan ahayn ogtahay maxaa yeele siyaasada labay siyaasada sharciga labay u qeybiyaan culummada midda khaarijiga iyo midda daakhiliga midda khaarijiga waxay ku tacalluqdaa calaaqaadka ummadaha kale lala yeelanayo maxaa bannaan maxaan bannaanayn cuhuudda cuhuuddoo kale iyo yacni dagaalada wax ku saabsan oo kale iyo xarbiga iyo amniga ee kan yacni siyaasad siyaasa daakhiliyana waxay ku saabsan tahay amniga amniga daakhiliga in lagu dadaalo nacam amniga daakhiliga marka wax carqaladaynayo dhan in laga qaado nacam oo layska ilaaliyo taasay ku dhisantaa labadaas sheekh maxamed alamiin ishanqiidi saas u dhahayawacan abi yaxya usayd bni xubeyrin radia allahu canhu ana rajula min alansaar nin ansaarta ka mida qaala wuxuu yidhi ya rasuul allah alaa tastacmilunii miyaadan shaqo ii diraynin alaa tastacmilunii miyaadan caamil iga dhigayno madax iga dhigaynin kama stacmalta fulaanan wa fulaanan hebel iyo hebel saad shaqo aada uga dhigtay yacnii madax uga dhigtay yani caamilka waxaa loo jeedaa hadda yani caamil waxaa la dhihi jiray waagi hore ninka degmooyinka iyo gobollada iyo loo dhiibo xukumo ee amiirka weyn mas-uulka uga ah nacam kama istacmalta fulana wa fulanan faqaala waxau yiri nabiga sal ly slm inakum idinku satalqowna bacdii waxaad la kulmi doontaan gadaashay atharatan sadbursi fasbiruu sabra xataa talqawnii cala alxawdi xawdka ilaa aad igala kulantaan ilaa xawdkayga ah, aan isku aragno oo meesha a igula kulmaysaan iska daayo iska sabra nacam idinka ilaahay subxaana wa tacaala ku aqoonsada sidaa muttafaqun caleyhi wa usayd bidami lhamzati weeyaan wa xudayrna bixaa'in muhmalatin xaa la dhibic tiray madmuumatin la goday wa daadin mucjamatin maftuuxatin xudayr wallahu aclam buu yiri nacam usayd ibn xudayr buu sidaa marka ku dabdiyey nacam ayb marka qofku waxaa weeyaan marka maadaama uu jecel yahay inuu wixiisii soo dhacsado haddana laakiin mushkilada kaloo isaga ku imaanaysaa ka badan mar walba kii xataa isku dayay inuu xaqiisa soo dhacsado habkaas ku soo dhacsado dagaal ku dhacsado hadhow waxaa weyan xaqiisiina ma gaarayo isagoo wuxuu arkaa xaqiisiina aan gaarin mushkilo badanna ay sababtay nacam hadda maxay meel kastoo yacni khuruuj uu ka dhaco kii khuruujka sameeyeyna xal ma gaarin kii lagu sameeyeyna dadkii baabi'iba nacam xal lagama gaara nacam lidalika sheikhulislaam waaba dhahaaba saasuu dhahayaan fi taariikh lama sheegin meel khuruuj ou ka dhacayo yacni isbedeshayo xaalad inta ka baxda xaalad fiican isku bedeshay meel la helayn wacan abi ibraahim cabdillaahi bn abi awfa radia allahu canhuma ana rasuul allahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka fii bacdi ayaamihi maalmihiisa qaar ka mida dhexdooda allatii maalmahaas oo laqiya fiiha alcaduwa ou la kulma cadowga intadara waa sugtay nabiga sal ly slam waa u kaadiyey xataa idaa maalat ishamsu ilaa ay qoraxdii iilatay oo qoraxdii ay iilatay oo dhanka galbeed aaday waayo waa duhurkii xataa idaa maalat ishamsu qaama fiihim waa ka dhex istaagay dadkii dadkiibuu ka dhex istaagay faqaala waxau yidhi yaa ayuha nnaas dadow laa tatamanaw liqaa'a alcaduwi cadowa la kulankiisa ha tamaninina ha idinku yacni hhow tamaninina ha tamaninina ayb marka laa tatamanaw liqaa'a alcaduwi cadowga la kulankiisa ha tamaninina macnaheeda marka waxaa weyaan cadowga aan la kulanno oo aan saan yeelno oo kanaan samaynaynaa kan baan yeelaynaa saan baan ku samaynaynaa maaha yani sidaas ha dhihinina nacam xadiidku marka saas weyan amaa yacni qofku inuu haddii dagaalka uu dhaco inuu shahaado tamaniyo oo yacni ilaahay dartiis inuu u dhinto ou tamaniyo oo gaaladii marka in laga eh, eh, laga adkaado in la baabi'iyo in si fiican geesinimo loo dagaalamo taas isagu inuu tamaniyo xadiidka taa kama hadlin nacam asxaabu rasuulilahina markii beder nebiga uu la tashanayay waatay dhahayeen yacni haddaad annaga ku dhihi mayno sidii reer bani israa'iil ay muuse ku dhaheen idhab anta warabbuka faqaatila inaa haahunaa qaaciduun bal waxaan ku leenahay annaga yacni soco waa kula eh, fa inaa yacni macaka muqaatiluun ee haddaad arki lahayd yani haddaad dagaalka hadduu dhaco waxaadna arki lahayd inaan nahay yani inaa la suburun cinda aliqaa'i dad yani dagaalka markii la kulanka ku sabar badanaan nahay cadowga la sabartamaan nahay yani waxyaabahaasoo kale marka iyagu taas baabkan ma soo gelaysa taas nacam ee waxaa weeyaan baabkan qofka inuu cadowga isaga u yeerto waay nacam oo uu markaa tamaniyo liqaaulcaduwi uu tamaniyo nacam cadow kugu soo duulayna de adigu marka la kulankiisa tamani maba lahaba kaas nacam baab tamani ka baxba nacam ayb cadow dhulkii yani cadow eh, adiga dhulkaagii soo dhex galay yani inaad la kulantood la dagaasho kaasoo kale laa tatamanu liqaal caduw isagana ma soo gelaya nacam ayb dadaa marka axaadiidahan oo dhan marka waxaa laga yaabaa meelo ayna lahayn iyo in la la dhigaa laga yaabaa nacam ayb nimankaan dalkeenna hadda kusoo duulay awalba dhulkeenna dhulkeenna qaybo kamid ay joogeen yaa u ogolaa iyaga inay dhulkeenna qaybo kamid ay joogaan ayb marka wax baasoo yacni hadda kuwaasoo kale yacni uun sida sharciga ka faray in loola dagaalo oo sidau sharcigu farayo loola dagaalo ma ahane si kale saaunba si aan ahayn sharciga sida uu faray ma ahan in loola dagaala la diidaya ma ahane kuwaas yacni in la doonto oo lala dagaalo sharcigowba ahaaba nacam ayb sharcigow ahaa nacam xataa koodii kii ay awal yacnii xoogeen iska dhaafe kii caalamkan xataa beenbeenta ku dhisan kii oo annaga inaan leenahay oo noo qirsanaayo xataa yacni rabaan inay xoog ku qabsadaan nacam ayb oy xoog ku joogeen marka waxaasoo kale marka qaarkood ay leeyihiin eh, eh, sheeg eh, xadiidkii ahaa ee utrukul xabashata maa tarakuukum iyo nacam iyo waxyaabahaasoo kale shardi baa ku xiran maa tarakuukum nacam xabasha weligeed nagama tegin annaga nacam saa un bay noogu laaqnayd nacam marka maa tarakuukum intay idinka tegayaan daaya marka inta laga tegaayo waa in la daayaa haddii laakiin aysan kaa tegin ma daynaysid adiga laftirkaaga nacam futuuxii xabashada iyana waa la ogyahay nacam dhulkoodii laftirkoodaa loogu tegay nacam maxaa yeeley iyagaa mar walba islaamka weerar ku soo aha nacam soo ma garan futuuxaadka yacni tuxfatu zamaanka uu qoraayo iyo waxyaabaha nacam marka waxaasoo kale culumo hadda yacni qofku waa xadiidkaas hadda waxaa la utruku utrukulxabashata maa tarakuukum yacnii nin nimankaas madax u ah oon aqoonin male xadiidkaas nacam culamaa u suu-a u sheegan waxaas nacam nebigoodaa nimankan yidhi utruku lxabashata maa tarakuukum uu kuleeyay mid kastoo yimaado waa yaqaanaa xadiidkaas waxa u sheega marka wax culamaa u suu-a u sheega nacam meelahaas joogjooga wacan abiayb eh, marka wuxuu yidhi eh, yaa ayuha nnaas dadow laa tatamanaw liqaa'a alcaduwi ha tamaninina cadowga la kulankiisa was'alu allaha ilaahay weydiista alcaafiyata caafiye ilaahay weydiista fa idaa laqiitumuuhum haddaad la kulantaan fasbiruu sabra waclamuu ogaada ana aljannata jannadu taxta dilaali asuyuufi seefta hooskeeda hoostiisa inay tahay waclamuu ogaada ana aljannata jannada taxta dilaali asuyuufi seefaha harkooda hoosteeda inay tahay jannada ogaada uma qaala nabiyu sala allahu aleyh waali wasalam nebigu waxau yidhi allaahuma munzila alkitaab marka maxalushaahidka fa idaa laqiitumuuhum fasbiruu wayn haddaad la kulantaan fasbiruu sabra dagaalkuna muhiimadiisa dhanba ugu weyn waa sabr waayb qofkaan sabr lahayn ma ku jiri karo ma kusii jiri karo maxaa yeele mararka qaar waxaa laga yaabaa eh, waxaad arkaysaa hadaad kutub tawaariikh akhriso dagaallo yacnii soconaya taqriiban sannado sannado yacnii dagaallo laysu hor fadhiyo marka ninka inuu gurigiisa kasoo tago sanad meeshaas iska fadhiyo oo uu muraabit ahaado wax sahlan ma ah sabaray u baahan tahay nacam walidaalika dadka agtarkooda waxay u badan yihiin yani waxay jecel yihiin dagaalka waxa ay inta hore inta dambe xadiidku isla socotaa qofku markuu yacnii liqaa alcaduwi oo u yeerta mar walba uu tamaniyo waxaa imaanaya marka inuu yacnii sabarkii inuu ku yaraado laa tatamanu liqaa alcaduwi baa layidhi marka hore waa tamanina hadhowna waxaa weeyaan sabar ma raba oo wuxuu leeyahay laba maalmood wixii inay ku dhammaadaan oo nacam hadduu la dheeraado dagaalkii waa iska waa caajisaa nacam marka markii horena yacni waa laa tatamanu liqaa alcaduwi xadiidka inuu sidaa amarkaas yeelana waa ku yar tahay marka dambena faidaa idaa laqiitumuhum fasbiruudiib ou gabayaa nacam ayb marka waa laba khatar waay nacam ayb waclamuu ogaada ana aljannata jannada taxta dilaali suyuufi uma qaala nabiyu sal ly slm allahuma munzila alkitaab wamujri asaxaab wahaazima alaxzaab ihzimhum allahuma ya allahu munzila alkitaabi kitaabka ka soo dejiyo wamujriya asaxaabi daruurta kan socodsiinayo wahaazima alaxzaabi axsaabta midka jebiyo ihzimhum ilaahu jebi wansurnaa caleyhim nooga gargaar muttafaqun caleyhi nacam ayb baabu sidqi runtiibuu u baab marka nacam ayb baabu sidqi runta fadligeeda caddayntiisiiba u baabyahay baabkan asidqu marka laleeyahy runta marka runta waxaa weyn inaad allana run u sheegto makhluuqana run kula dhaqanto saas weeyaan oo inaad yacnii run kaga sheegto yacnii eh, inaad run ka sheegto yacnii alla aad run kula dhaqanto makhluuqina aad run kula dhaqanto baabku intaas buu ku saabsan yahay qaala tacaala alla wuxuu yidhi qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyo ittaqu llaha alla ka cabsada wakunuu ahaada maca asaadiqiina dadka runta sheega macooda la jirkooda ahaada oo run sheegoo dadka saadiqiintana la socda wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi waasaadiqiina waasaadiqaati nimanka runta bada sheego iyo haweenka runta sheego ilaa marka dambena alla uu yidhi acadda acadallaahu lahum makfiratan wa ajran cadiimaa wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi falow sadaqu llaaha falow haddii sadaquu ay u run sheegi lahaayeen allaah alleh lakaana khayran lahum taasaa u khayr badnaan lahayd oo munaafiqiinta waxay samaynayeen ilaahay bay been u sheegayeen daacatun wa qowlun macruufun fa idaa cazama alamru falow sadaqu llaha lakaana khayran lahum marka hore waxay leeyihiin amrunaa daacatun saasay dhahaen marka dambena been waan ogyihiin inay been ka tahay sidoo kale wa minhum man caahada allaha lain aataanaa min fadlihi lanasadaqanna walanakuunana min asaalixiin falama aataahum min fadlihi bakiluu bihi marka hore waxay dhaheen haddaan wax helna waa bixinaynaa taasay ilaahay ugu dhaarteen markay wax heleenna waa ku bakiileen marka ilaahay run uma sheegin dadkaasna falow sadaqu llaha hadday alla run u sheegi lahayn lakaana khayran lahum ama alxadiid falawalu xadiidka koowaad can ibni mascuudi radia allahu canhu can nabiyi sala allahu aleyh wali wasalama qaal ina sidqa runta yahdii ila albiri khayrka ayuu ku hanuuninayaa wa ina albira samafalka iyo khayrkana yahdii ila aljannati jannadou qofka ku hanuuninayaa wa ina arajula qofku layasduqu run buu sheegayaa xataa intii yugtaba looga qora cinda allahi ilaahay agtiisa sidiiqan run badane halkaa marka haddii loo qorana dee nebiyada derajada ku xigta waman yuطc illaaha wrasuula faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina wاsidiiqiina wshuhadaai wsaalixiin waxaasun ulaaika rafiiqa wa ina alkadiba beentana yahdii ila alfujuuri daaca ka bax daaca ka bixis ayay dadka ay ku hanuunisaa wa ina alfujuura daaca ka baxana yahdii ila naari naar buu qofka ku hanuuninaya oo gaarsiinaya wa ina arajula qofkuna layakdibu been buu sheegaya xataa yuktaba cinda allahi kadaaban ilaa alla agtiisa looga qoro kadaab been badane kadaab maxaa xaalkiisu yahan in allaha laa yahdii man huwa musrifun kadaab ilaahay maba hanuuninaya qof musrif oo xadgudub badan oo been badan marka ilaahay in yani aayaadkii allaba inaad fahmi weyso aad ku hanuuni weyso nacam yaa imaanayso sidoo kale yacni lacnad alaa lacnatullahi cala alkaadibiin nacam beenaalayaasha lacnadda alla korkooda ha ahaato shaqsigu marka wax yar oo marka waxyaabaha xunxun waxay ku bilowdaan yaraan nacam waa yaraysanaya qofkan hal mar buu sameynaya laba mar uu been sheegaya hadhow kadaabu isku bedelaaba nacam soo ma wa bilcagsi wanaagga markaad bilowdo oo aad ku dadaasho haba yaraada wanaagga aad samaynaysa wuxuu kugu hanuuninayaa wanaag badan ilaa sidiiq ilahay agtiisa lagaaga qoro muttafaqun calayh athaani xadiidka labaad can abi muxamedin alxasan bni caliy bni abi aalibin radia allahu canhuma qaal xafidtu min rasuuli rasuulillahi sala allahu aleyh waali wasalam nebiga waxaan ka xifdiyey dac maa yariibuka waxa ku shaki gelinaya iskaga tag ilaa maa laa yariibuka aad waxa aan ku shaki gelinaynin fa ina asidqa runtu duma'niinatun weya waa deganaan qofka runta markuu sheega waa isku kalsoon yahay kalsooni waay runta nacam waalkadiba beentana riibatun weeyaan waa shaki ayb walkadiba beentana riibatun shaki weeyaan ma isku kalsoono qofka markuu been sheega rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiisun xasanun wa qaala saxiixun dhanaa ayb qowluhu yariibuka huwa bifatxi ilyaai weyaan wa huwa bifatxi ilyaai baa la aqriyay la kordhigay yariibuka wa waa la aqriyo yuriibuka min ara min marka waxaa weeyaan raaba yariibu baa laga keenay midda yacni waa ficilka thulaathi markaas yuriibu marka la yiraahdana waxaa laga keenay marka waxaa weeyaan eh, waxaa laga keenay ficil rubaaci ah nacam ayb ayb huwa bifatxi ilyaai wa damihaa wa utruk waxaad ka tag maa tashuku fii xillihi waxaad ku shakinaysa xalaalnimadiisa wacdil u iilo ilaa maa laa tashuku fiihi wax aadan ku shakinaynin ayb waayah marka wuxuu yidhi dac maa yariibuka ilaa marka xadi fa sidqa duma'niinatun taas buu ka rabaa marka maxalushaahidka runtu waa xasilooni waa deganaan waa kalsooni beentuna waa shaki athaaliثu xadiidka saddexaad can abi sufyaan sakri bni xarbin radia allahu canhu fi axadi abi sufyaan waa macruuf oo ninkii yani waxaa ahaa zaciimu quraysh quraysh yani odaygeedii nebigana gabadhiisii buu qabay oo ramla nacam ummu xabiiba ramla binta abi sufyaan ayuu qabi jiro abu sufyaan waana ree yani bani umaya ayuu ahaa waa ninka can abi sufyaan sakri bni xarbin radia allahu canhu fii xadiidihi xadiidkiisii adawiili dheeraa fii qisati heraqla ee ku saabsanayd qisadii heraqla heraqla waa meliku ruum uu ahaa ruum boqorkeedii buu ahaa mar abuu sufyaan oo meelaha maraayey ayaa ayaayaa halaisoo qabtay u yidhi waa loo keenay niman marka u tarjumo ayuu u yeertay iiga warramuu yidhi ninkan agtiina ka soo baxay de marka hadal dheer baa dhexmaray oo marka hadalkaaba marka muxuu idin amraa dadka dadka yaa raaco ma dadka taagta daran miyaa raaco mase dadka ashraafu alqowm oo odayaalka iyo dadka yani waaweyn miyaa raaco hadaba marka dadka ducafada raaco yiri ninkaana marka dee nin diimo hore hore u yaqaanay bu ahaaye saas waa yiri ambiyada dadka ducafada unbaa mar walba raaca marka hore sooma kasin markan kale ile dadkan kale waa asxaabu masaalix ma ogtaha maslaxadooda ay ka fiirsanayaan maslaxadaa dhumaysa isleeyihiin mar kastana waa noocaas maxuu idin amraa taas buu marka u sheegayaa nacam dagaalkiini ka warrama idinka isaga idinka dhexeeya wallaahi wuxuu yidhi waa sijaal marna waa naga adkaadaa marna anaga ka adkaano wahaakada saas u yidhi dagaalka markaasa waxaa la markaas wuxuu su-aalay ka warran uu yidhi cahdiga ballanta ma ilaaliyaa buu yidhi nacam markaasu wuxuu yidhi ballanta waa ilaaliyaa yidhi annaga sidaan ku naqaano laakiin anuu muddaan ka soo maqanayo yidhi hadda ma ogiyo yidhi ballanna waana dhex taalla wuxuu ka yeeli doona ma ogiyo yidhi hal kelmad oo aan gashto allayle oo aan meel uga duri kara taasaa ka jirta soo ma garanin qofka marka yani hadduu meelow kaa gala waayo taasaa dagaal ugu filan qofka nacam soo ma kasin marka qisadaas dheer waa marka xadiidka dheer ibnu cabaasna waa ka wariyaa isaga isagana waa wariyaa markuu dabcan islaamay buu ka weri yuu sheegayba fii qisati heraqla qaala heraql waxau yidhi famaadaa ya'murukum muxuu idin amrayaa yacnii annabiya sal ly slam nebiga ayuu ujeedaa qaala abuu sufyaan wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaquulu wuxuu dhahay icbudu ucbudullaha waxdahu ilaahay keligii caabuda bouna dhahayaa laa tushrikuu bihi shay-an ilaahay cibaadada waxba ha la wadaajinina watrukuu ka taga maa yaquulu aabaa'ukum aabbayaalkiin waxay dhahayaanoon saas ahayn ka taga waya'murunaa bisalaati buuna farayaa wasidqi buuna farayaa walcafaa wuxuuna farayaa salaad run buuna farayaa walcafaafi dhowrsanaan oo inaan dhowrsanaano wasilati qaraabo xiriirin buuna farayaa intaasuna faraa runtuu ka sheegay somajeed weli waxaa ku jirta qisadiisa haddii aanan ka cabsanayno yiri in been layga weriyo oo ninkii been buu sheegay in la idhaho haddaanan ka baqayno yiri beenaan ka sheegi lahaa laakiin beentii oo ka xishoona moogta wax xun bay la tahay waxxun bay la tahay allah almustacaan maantana waxaa weeyaan warfaafinta adduunkaba beentay ku dhisan tahay nacam in islaamka macno qaldan laga wariyo laga sheego wax aanay dadka muslimiinta ahayn lagu tilmaamo ama yacnii islaamkiiba si xun qaldan in loo sheego nacam ama mid jaahila inuu si xun u tarjumo ama mid yacni ogaal si xun yacni islaamkii yacni uga been sheegayo waxaasoo dhan marka waa mushkilana haysata nacam laakiin gaaladan waxaa dareemay hore inay runta uga dhowaayeen wax badan yani kana raganimo badnaayeen iyagoo nebiga la dirirsan haddana waxay ka sheegayaan waxuu fari runtay ka sheegayan ayb waxaa ka sii daran qofka daaci marka uu yahay daaci oo qof laga waraysto kale ama yacni dacwo meel ka jirta laga waraysto inuu been ka sheega taasaa kasii xun nacam isagoon yani nacayb oo u qaba darteed inuu been uga sheega nacam ayna alcadaala marka taasna saaxadana waxyaabahaas marka waa ka buuxaan soo ma garanin yacnii waxuunan ahayn iyo wuxuu yahay buu isugu daraa nacam war waxaan ma aha intaan nawaayahay haddii la yidhahdana wuxuu leeyahay dadkaasaad kaalmaynaysaa ood adiga yacnii ood u waa waa nimankaasaa buunbuuninaya nacam ahlu bidcadaad buunbuuninaya kuleeyahy nacam waxa qofku wuxuu yahay unbuu yahay waxuunan ahaynna adi unbaa ku dambaabaya maxay faa'iida ku kuu samaynaysaa nacam qofka marka waxaa fiican dacwada iyo waxa uu yacnii ka tarjumayo oo werinayo in yani xaqiiqda u ka sheegan ayb ama xaqiiqda walidaalika ahluxadiidka shicaarkooda maxaa waayen ahlulxadiii ahlulxadiidi yadkuruuna maa lahum wamaa calayhim nacam wax ayaga dushooda iyo waxa ayaga ay leeyihiin labadaba dadka waa u sheegaan cadaaladday kamid tahay ma ogtahay ayb wuxuu yidhi marka sidan buuna faraa buu dhahay marka muttafaqun caleyh alraabicu midka afaraad waa jiri jireen dad marka dacwada dabcan been ka sheego sawir qaldan ka bixiyo oo gaalada ka mid a nacam waxay dhihi jireen ninkii sida alla uu yiriba yacni eh, waidaa qiila lahum maada anzala rabbukum qaaluu asaatiiru alawaliin ninkan dadka muxuu u sheegaa maxamed maxaa la soo dejiyey asaatiiru alawaliin hadal yacni khuraafaad sheekooyinkii hore unbuu meesha ku haya sheeko berley waxba kuma haayan dadkay kaga leexinayaan eh, yani diintay rabaan ninkii soo geli lahaa ee maqle ee dhegeysan lahaa inay uga leexiyaan bay rabaan araabicu masalada xadiidka afraad can abi thaabit waqiila abi saciid waqiila abilwaliid sahli bni xunayf wahuwa badriyun weeyaane radia allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh ali wasalam qaal man sa'ala allaha tacaala qofkii alla weydiisto ashahaadata shahaado qofkii weydiisto bisidqin ku weydiisto niyad dhaba oo run ah ku weydiisto ballaqahu allaahu ilaahay waa gaarsiiyaa manaasila ashuhadaa'i buu gaarsiinayaa shuhadada darajadooda ayuu gaarsiinayaa wa in maata calaa firaashihi firaashkiisaba ha ku dhinta haddii hadduu doone rawaahu muslim yacnii qofki ilaahay shahaado niyad dhaba ku su-aasho ilaahay waa gaarsiinayaa manaasila ashuhadaa gooshiisaba ha ku dhinta hadduu doono oo yacni waxaa weeye niyada dhabta ah saadiqada ah qofku waxay gaarsiinaya meel camalkiisa uunan gaarsiinaynin alkhaamisu xadiidka shanaad can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalama hazaa nabiyu nebi baa duulay min alambiyaai ambiyada ka mid a salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhim faqaala liqowmihi qowmkiisibu wuxuu ku yidhi laa yatbacnii yownan iraacin rajulu nin malaka hantiyey budca imra'atin haweeney xubinteeda haweeney yacnii farjigeeda hantay wa huwa walxaal huwa isaguna yuriidu ou rabo an yabniya bihaa inuu dhisto ou la aqalgala rabo walamaa yabni bihaa welina aan la aqalgelin iyo raacin buu yiri qofka isaga ayb nin yacnii haween guursaday ee markaa weli aan la aqalgelin rabana inuu la aqalgalo yaanu raacin yiri nacam maxaa yeele dihnigiisii waxaa ku xiran meeshaas nacam ayuu ku xiran yahay nacam qof wuxuu marka dihnigiisu khaali uu yahay soo ma garan markaabu wuxuu yidhi walaa axaduna yowna iraacin qof banaa buyuutan guryo dhisay lam yarfac uunan kor yeelin suquufahaa saqafyadeeda nacam guryaha saqafyadeeda uunan kor yeelin qof inta guryo dhisay qabyo ay u yihiin yaanu iraacin buu yidhi nacam walaa axadun yowse iraacin ishtaraa khanaman ari gatay aw amase khalifaatin ari yacnii markaa xoolo markaa riman dhali rabo wa huwa walxaal huwa isaguna yantadiru uu sugaayo owlaadahaa uu sugaayo wax ay dhasho markaa uu sugayey nacam ubadkeeda uu sugaya fagazaa waa duulay fadanaa min alqaryati qaryadii uu ku socday uu ku dhowaaday salaata alcasri xilli salaada casri buu ku dhowaaday nacam qaryadii uu ku duulay dagaalkaas ninkaanuna waxoogaa nebigaanuna yuushac ibnu nuum buu ahaa meeshuu ku socdayna beyt almaqdis bay ahayd nacam waana tiihii reer bani israa'iil ku dhacay kadib waay markuu dhammaaday ayb fadanaa min alqaryati buu u dhowaaday qaryadii salaata alcasri aw amase qariiban wax u dhow min daalika kaagaas fa qaala lishamsi markaa jimca bay ahayd oo sabti uu soo gelayo sabtina de yahuudda xaaraan bay ka ahayd inay shaqaystaan oo ay shaqo qabsadaan inay guryahoodan iska nastaan iskaga joogaan camalka ka go-aan marka de waxaa weeyaan haddii qoraxdu ay ku dhacdo sabti baa la galay taasuu ka baqayaa marka fa qaala lishamsi qoraxdiiba wuxuu ku yidhi innaki adigu ma'muuratun baa tahay mid la amray wa ana aniguna ma'muurun waa lay amray anna allah i e amray oo dagaalkan aan ku jiro allah ifaray e adigana socodkan iyo waxaan ilaahay baa ku amray nacam allaahuma yaa allaahu allow ixbishaa celi calaynaa annaga korkeenna ku celi celi ilaahu qoraxdan noo celi ayaynan soconnin fa xubisat waa loo xabisay xataa fataxa allaahu caleyhi ilaa uu magaaladii furtay soo ma garan fa jamaca alghanaa'ima khanaa'imtii buu soo aruuriyey fa jaa'ad way timid yacnii annaara waagii hore khanaa'imta ummadeenna unbaa loo xalaaleeyey fakuluu mimaa hanimtum xalaalan ayiban ummadihii hore xalaal uma ahayn marka waxaa lkhanaa'imta inta lasoo aruuriyo meelaa lasoo dhoobi jiray dab ayaaayaa korka imaanayo dabkaasaa qaadanayo dabka ayaa cunayo fa jaaءat way timid yacni naara litaakulahaa si ay u cunto falam tadcamhaa waxba ma cunin waxba ma aanay cunin fa qaala marka inaan la aqbalin baa marka meeshaa ka cad khiyaana meeshaas ku jirto waa in lasoo saaro marka khiyaanada meeshai ka jirto fa qaala waxau yidhi ina fiikum huluulan ina fiikum waxaa idinku dhex jiro huluulan mid wax booliyey nin wax qarsaday baa idinku jiro khanaa'imtii qaar jeebka gashtee nacam oo yacni sameeyey yacni huluul waxaa la yidhaha hantida guud hantida dadka wada leeyihiin qofka dhaco oo si weliba qarsoodi a ah ku qaato ayaa huluulkaasa ah la yidhaha nacam qof wixiis haddaad qaaddo tartiib aad ku qaado tuugnimo waayo lakiin hanti dowladeedoo kale markaad qalin ku dhacdoo kale iyo wax lamida ah maxaad noqona marka quluul waa kaasoo kale khatarna waa ka dembi badan yahay qof qof wax ka qaatay sababtoo ah ninkan dad badanoo wax ka qaatay hantida dowladda dadka dhan baa iskaleh wamaa kaana linabiyin an yaqulla waman yaqlul ya'ti bimaa qalla yowma alqiyaamati waxau bililiqaystay qiyaamo waa keena tunka ay u saaran tahay nabiguna wuxuu yidhi sal alla ly slam laa ulfiyanna axada minkum mid idinka idinka mida yaanan la kulmin oon arkin calaa raqabatihi baciirun lahu ruqaa qortiisa uu saaran yahay rati oo ka qaylinayo korkiisa oo marka uu yidha yaa maxamed akithnii maxamedow ii gargaar anna aan dhaho marka qad ballaqtuk waa ku soo gaarsiiyey wahaakada asnaafta kaleoo maalkana nebiga waa sheegay lo-dii iyo arigii iyo fardihii iyo lacagihii iyo wax dhan waa sheegay marka guluulku kaas waaye in maadaama marka haniimadu hanti guudo qof gaara oonan u lahayn qof baa marka idinku jiro yiri marka wax bililqaysto waxoogaa wax la yani hantidaas wax ka qaxday ka khiyaanay ina fiikum waxaa idinku dhex jiro quluulan mid wax khiyaanay bacdi naasna marka waxay u arkaan hantida dowladdu inay xalaal iska tahay nacam waxay ku leeyihiin maal dowla ma xaaraan ah lagu leey nacam maal dowla xalaal wahe meeqaa iskale maal dowla hal qof maa leh dadka dhanaa iska leh nacam nacam dadaa waxay ku shaqaysanayaan hantidii waddanka uu lahaayoo kale maalan oo ummadda ay si guud wada lahayd nacam ay iskaga shaqaysanayaan dadkan waxba kama siinayan nacam xataa hadday dadka muslimiinta ee dadkaas ee dhibaataysan hadday dib uga geliyaane xataa wax un ka siiyaan waxbayba ahaan lahayd maogtaha nacam markaasi waxaa baddaasoo dadka hadda dadkanoo soo ay wada leeyihiin yaa waxaa laga yaabaa marka inuu baddii kiraystaba nacam baddii buu kiraysanaa nacam sharikaad soo kireysana waa isaga unbaa qaadanaya marka wixii laga hela meeshaas kuwa kasii daranna waa jiraanoo badii bayba sun ku duugayan lacagay ku qaadanayan waxaas naam waxaas marka waxaasoo dhan marka dadki waa nin walba labada gacmood inuu ku qaado rabaa hantidaas guud nacam labada gacmood inuu ku qaado rabaa naam nasal asalaam falyubaayicnii nebiguna caday xataa ninkii qaado wuxuu yiri jaa ywma alqiyaamati huluulan nacam qofkan shaqo u dirno fa katamanaa mikyadan wixii oo naga qaado yiri naga qariyo cirbad wax lamida qofkii naga qariyo ja'a yowma alqiyaamati huluulan aakhira waxuu imaana asoo khaa'in an fa qaala markaa wuxuu fal tubaayicnii fal tubaayicnii ha ila mubaayacoota qabiilatuka qabiila falyubaayicnii ha ila mubaayacooda min kulli qabiilatin qabiilo kasta rajulun nin qabiilo kasta ninkii madaxda u ahaa hal ha yimaado hayla mubaayacooda qabaailka madaxay lahaa jireen marka iyaga qabiilkaas dantiisa ninkaasaa lagala hadlaa marka nacam ninkuna nin qabiilka mateli karo ahaa nacam somakas cariifaa la yiraha marka qofkaas cariif nacam alcurafaa waa waa waa muhimad weyn ay leeyihiin taasoo kale markaasuu wuxuu yidhi marka qabiilo kasta marka nin ha iska soo saarto ha ila mubaayacooda fa yadu rajulin nin gacantiisa waxay ku dhegtay biyadihi e, gacantiisa nebiga gacantiisay ku dhegtay marka nebigaas nin baa marka gacantii ay ka fuqi weysay fa qaala wuxuu yidhi fiikum alguluul idinkoo idinku jiraa marka midka wax khiyaanay fa jaa-uu bira'sin marka waxay keeneen waa isku laabteen dabcan fa jaa-uu bira'sin bay keeneen madax mithli ra'si baqaratin oo kale ah lo e, yacni sac madaxiis oo kale keeneen oo min adahabi dahab ah madax waxay keeneen sidii sac camal ah sac madaxiis oo kaleoo dahaba ah ayay keeneen waa dahab badan waa fa wadacahaa waa dhigay fa jaa-at innaaru dabkiibayaa timid fa akalathaa waa cuntay markaas falam taxila alghanaa'imu hanaa'imta looma xalaalaynin liaxadin qablanaa axad annaga naga horreeyey uma axala allaahu lanaa allo anaguu noo xalaaleeyey alghanaa'ima hanaa'imta anaguu noo xalaaleeyey wal nabiga maalkiisa meeshaasu ka imaa jira wajucilat dilat sgaaru wajucila risqii taxta dili rumxii nabig sal sl warankayga hoostiisa aniga la geliyey risqigayga nacam makaasibta oo yacni markay culammada ka hadlayaanna maksabka ugu fiican waa haniimada wa nacam somakasin maxaa yeele waa kasbu nabiyi sala alla ly salam ilaahayna nebigiisa kasab waxaan waxaan fadli badnayn kasab mauga dhigaya nacam soo ma garan wuxuu yidhi marka uma axala allaahu lana alghanaa'ima buu noo xalaaleeyey lamaa ra'aa markuu arkay dacfanaa taagdarradeenna wa cajzanaa cajzigeenna fa axallahaa lanaa waa noo xalaaleeyey muttafaqun calayhi nacam marka run la-aanta dhibka ay leedahay marka waa tana qofku yacni inuu run sheego oo ilaahay yani haddaanu run yani waa inuu run sheego qofkiiyo khiyaano ounan iyo beenbeen iyo inuusan kula dhaqmin marka waa waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya dabcan mucjizada nebiga marka ilaahay uu siiyo qoraxda inuu u celiyey oo markuu dantii uu dhammaystayna ilaahay marka run buu ilaahay ku baryey niya saadiquu ku baryey ilaahay niyadiisii marka waa kaas waa u yeelay ayb waxaa kaloo iyadana marka xadiidka uu tilmaamay saddexdan qole oo uu sheegay cawaa'iq maadaama quluubtooda ay ku jirto waxba marka inaan marka saa aan lagu yeey sidaa marka inuu isaga daayey inay raacaan xadiidka waxaa kaloo ku jira isagana qof yacnii dagaa yacnii camalkan yacnii jihaadka ah ee dadka ku jira acmaasha kaloo lamid yahay dadka samaynaayo dhammaantood yacni ma wada aha inay yacnii wada ay wada yihiin marka sheekhulislaamna waa dhahaa inay wada yihiin dad boqolkiiba boqol yacnii wada wada yacnii wada nadiif ah inay yihiin nacam qof yacni waxaa samaynaya jihaadka camal saalixa iyo camal xunba iskugu isku daray yaa samaynayo dad macsuumiina inay sameeyaan keliya ma ahan jihaadka mana dhici kartaa soo ma garan marka qof kastaa marka ilaahay waxuu thawaab ku siinaa niyadiisa iyo camalka sida u qabta nacam acmaashana laba shardi baa loo shardi ikhlaas iyo mutaabaco nacam ninkii marka camalkaas yacni jihaad xaqa ah, ikhlaas iyo ku galo iyo yacni mutaabacadii nebigana ku dadaalo ilaahay subxaana wa tacaala ajri baa looga rajeynaa nacam kii isaga marka wax ku dheeldheeloo dana kale ku wato ama yacni ku awr kacsanayo ama dan kale ku wato asagii ka rabbigiis waa kaas nacam laakiin camalkaana xun ma la dhahayo marka nacam soo ma garan marka taa in la fahmo aaday muhiim u tahay camalku ma xuma dadka waa xumaa karaan nisbadu waxay ku xiran tahay guusha iyo khayrka la helayna hadba dadku sida ay u kala say ugu dhow yihiin yacni khayrka iyo wanaagga nacam hadda maala dee khaa'inku maalan hadduu yar yahay oo dadka wanaagsani ka badan yihiin dee dadkaas wanaagsan ilaahay waxbuu siinayaa nacam hadday khiyaanadu badan tahayna hade guul darada iyo dhibka iyo shidada iyo yani waxaa weyaan waa waa badanaysaa nacam warubama marka adba wixii waxaawey iyagoo dadkii fiicanna macsi ay la imaadeenna waa dhici kartaa in ilaahay wax ku tuso adduunyadana dadkooda quluubtooda waa iskaga jirtaa ilaahay baa wuxuu leey dagaalka uxud markuu ka hadlaayey minkum man yuriidu dunya oo minkum man yuriidu alaakhira cabdullaahi bn mascuud wuxuu yidhi aayaddan ka hor maba isdhehaynin nin asxaabta ka mida ah ayaaba adduunyaba kusoo dhacaya ama rababa ma islahayn buuri ilaa alla oo aayadan ka sheegay marka asxaabta adduunyadooda xataa maba ahaynba midaan hadda aan ka ee ma aha nacam ee qanaa'imtaas iyo aruuriskooda inays wax ka soo aruursadaan wax ka qaataan yay ahayd maahane ma ahayn yacni ulajeedo kale ayagu dagaalka kama lahayn nacam waxaa kala duwan qofku marka inuu dagaalka adduunyo darteed u galo iyo in markuu dagaalka ilaahay dartii inta u galo maalka oo helana iska raba nacam soo ma garan asaadisu can abi khaalidin xakiim ibni xisaamin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam albayicaani labada wax kala gadanayso bilkhiyaari khiyaar baa u sugnaaday leeyihiin maa lam yatafaraqaa intaanay kala tegin khiyaarulmajliska xadiidka marka uu daliil u yahay fiqhiga marka la joogo khiyaarku waa saddex khiyaaru shardi khiyaarulmajlis iyo khiyaarulcayb kan marka de khiyaarulmajliskii waa labada wax kala gadanaysaa mid kastaa khiyaar buu leeyahay ikhtiyaar kana beeca mid kastaa wuxuu xaq u oo beeci meesha uu ku joojiyo kanna lacagtiisa loo celiyo kanna xoolihiisa la siiyo soo ma kasin maalam yatafaraqa intaynan kala tegin hadday kala tagaan laakiin mafhuumka xadiidka muxuu ku tusaa hadday kala tagaan khiyaar waa dhammaaday ikhtiyaar waa dhammaaday kanna wixii ou gato kanna ou gato kanna xoolihii lacagtii ou qaato kanna alaabtii soo qaato ay baxaan khiyaar dambe marka qofkaanu ma laha ilaa inay wax shardiyaan maahan shardi inuu jira maahan amase ceebaa kolaa lagu arkay mabiicdii alaabtii lagataa ceeb lagu arkay waa lasoo celi karaa khiyaarulceyb waa jiraa ayb xadiidkana marka shaaficiyada ayaa ku tageen waana sidaasaana sunnadu ay tahay albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqaa tafaruqan marka maxaa waay tafaruqu laqwaal mi amase tafaruqu labdaan tafaruqu labdaan waayo maxaa yeele xadiidku wuxuu leeyahay wakaanaa jamiican saasuu ku dara wakaanaa ayna yihiin jamiican kuwo wada jiro oo wada joogo wakaanaa jamiican hadal mma ku suurtoobaysa tafaraqu lkalaam fa in sadaqaa marka maxalushaahidkiisa isagoo halkaane labada wax kala gadanaysa hadday run sheegaan wa bayanaa ay caddeeyaan mid kasta kan badeecada leh ou caddeeyo badeecadiisa war badeecadeedu waa saan meeshaan ceebay ka leedahay runta uu ka sheego waxa uu iibinayo kanna waxa uu ku iibsanayo oo runta ka sheego buurika lahumaa waa loo barakeeyaa fii beecihimaa beecooda beecooda waa loo barakeynaa fa in sadaqaa wabayana marka makhluuqi in run lagula dhaqmo oo xoolihiina yani ganacsigana inuu run ahaado ku salaysnaado been oonan ganacsiga ku salaysnaanin fa in sadaqaa hadday run sheegaan wabayanaa ay caddeeyaan buurika lahumaa waa loo barakeeyaa fii beycihimaa beecoodaas fii beycooda wa in katamaa hadday qariyaan laakiin wakadabaa been isu ay sheegaan haday badeecadii been ka sheegaan oo ay wax qariyaan oo ceeb wax isku qariyaan ceeb ceeb shaygii ceeb lahaa ay la qariyo muxiqad waa la tirtiraa barakatu beycihimaa beecooda barakadiisa waa la tirtiraa muxiqad waa la tirtiraa barakatu beycihimaa waa la tirtiraya beecooda barakadiisa muttafaqun calayhi wabilahi towfiiq sala alla w slam alaa nabiyina mxamed wcala alihi saxbi wslem